bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wausalii wausalim cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacdu walaalayaal sidii la iclaamiyey halkan waxaa ka bilaaban doona silsilad fiqiha gaar ahaan fiqiga shaaficiga sidaynu wada ognahay kuna noolahay aynuna ahayn madhabka ummadan soomaaliyeed ay daraasayn jirtay waxaa weeye madhabka shaaficiga ilaahay ha barakeeya culimmadii diintan soomaalida soo gaadhsisay una soo halgantay waxay inoo dejiyeen kana doorteen kutub kutubtii shaaficiyada aynu arki doonno iyadoo aada u tiro badan ayay waxay ka doorteen kutub innakuna waxaan qaadaynaa dariiqadii ay qaadeen kutubkay ka bilaabi jireen ayaynu ka bilaabaynaa kuwii u dambeyn jirayna insha allahu hadduu rabbi subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo waynu gaadhsiinaynaa gaar ahaan kutubta meeshan laga daraasayn doono waxay noqon doontaa kitaabkii safiinat najaa abushujaac baanu ku xigi doona matn alghaaya waataqriib insha allah cumdad saalig baa ku xigi doona kitaabka zubadka a ku xigi doona minhaajkaana ku xigi doona intaas wixii ka dambe aan aragnayn ku daro waynu isla arki doonaa waxaan rabaa muqadimo yar oo fiqigan ku saabsan taariikhdu soo maray inaan wax ka sheego ka hora waxaad wada ogtihiin cilmigan fadliga uu leeyahay barashadiisu rabbi subxaanahu wa tacaalana kitaabkiisa aayaad bayinaad uu ku kala dhigdhigay nabi maxamed salawaatu ullaahi rabbi wasalaamu calayhina sidoo kale uu ka hadlay aayaad fara badan iyo axaadiis fara badan ood garanaysiin oon u baahnayn xataa in la idin xusuusiyo si gaar ahaan fiqiga barashadiisa wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafah falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiin nebi maxamedna salawaatu ullaahi rabbi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay xadiidkii saxiixa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkuu rabbi subxaanahu wa tacaala khayr uun la doono diintuu fahansiiyaa oo waafajiyaa dee hadduuna khayr kula doonina waad garanaysaa mafhuumulmukhaalafaha waxaa ku jira xadiidka alimaam nawowi raxmatullaahi calayhi oo kitaabo badan ka qoray madhabkan shaaficiga ahaa kitaabkiisa rawdatu taalibiin oo cumdat lmuftiin toddobada mujalladna daaru minhaaj ay ku daabacday wuxuu muqadimadiisi iyo bidaayada horraanka iyo hordhaca uu ku leehay wax waqti lagu bixiyo waxaa ugu fiican ooguna fadli badan loona xanjeerto loo tafaxayto cilmiga wuxuu leeyahay xilligan la joogo waxyaalaha culumtu way fara badan tahay kan ugu muhiimsan waxa weeye cilmiga fiqiga ah weeye xilliguu ka hadlay imaamu shaafici imaam nawowi lix boqol toddobaatan iyo lixdii taariikhdii jirga markay maraysay buu geeriyooday xilliyadaa weeye haddana waxaynu maraynaa kun afar boqol afartan iyo afar wuuna cilleeyey oo cilmigan fiqiga waxyaaluhu ku yacni ugu muhiimsan yahay buu ku cileeyey oo wuxuu yidhi waa xaajatu linsaan qofka baahidiisa weeye markuu soo tooso ilaa intuu ka seexanayo hadday cibaadaad noqoto hadday caadaad noqoto hadday mucaamalaad noqoto reerkiisa suu ula dhaqmi lahaa dadka kale suu ula dhaqmi lahaa rabbigii subxaanahu wa tacaala siduu ula dhaqmi lahaa iyo nafaaantiisa suu ila dhaqmi lahaa daboolaya baahida waa cilmigan fiqiga waxaan rabaa cilmiga fiqiga gaar ahaan fiqigeennan shaaficiga maraaxil dhowr ah uu soo maray baan rabaa inaan tahataabto intaa unbuuna cashirku ku saabsanaan doonaa muqadimo kalaa jiri doonto mu iyo mu-alafka aynu ka bixin doonno maraaxishaas waa shan marxalado oo fiqigan uu maray waxaana u sheegayaa maraaxishan waxa weeye inaad ogaato fiqiga aada baranaysee fiqigu fiqiga shaaficiga ah inaad ogaato bal meeshuu soo maray bal culimmadu qaabkay u kala dhigeen stragjika guud ee u dejisan yahay inaad wax ka ogaato waana muhim wax badanna waad ka ogaan doontaayo taqliid iyo tacasub inuusan wax badan culimmadan ku jirin shaaficiyadaah baad wax badan ka ogaan doontaa waxaan oga gol lehay aynu baraarujinayna taas weeye madhabka waxaan dhahnay maraaxil shan uu soo maray adwaar shan uu soo maray marxaladda koowaad waxaa loo yaqaanaa marxalad alta'siis marxaladda labaadna waxaa la yidhaahdaa marxalad annudji waltafriic marxaladda saddexaadna waxaa loo yaqaanaa marxalad altanqiix alawal marxaladda shanaadna waa tanqiix athaani raabicada ee haalitada iyo khaamisadana marxalo waxaa u udhexaysa la yidhaahdo marxalatun maa bayna atanqiixayn aw tanqiixatayn labada tanqiix marxalad u udhexaysa shantaa marxalaan si guud u dulmaraynaa marxaladan la yidhaahdo marxalatu tasiis ta'siis waa bilow aasaaskii hoose buddhigii weeyaan markii la bilaabayay cilmiga fiqigeenna shaaficiga waxaa hogaaminayey bilaabayna alimaamu ashaafici raxmatullaahi calayhi maxamed ibnu idriis alimaamu shaafici ilaahay cilmiga waa u furay gaar ahaan cilmiga fahamka u furay mana ahayn dheeldheel iyo ciyaar kuma imanine dadaal badan oo bixiyey ilaahay oo solansiiyey tobta saxda ah bay ahayd wuxuu sameeyey imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi marka koobaadba wuxuu u jihaystay cilmigii luqada lix iyo toban sano iyo ka badan buu baranayay cilmiga luqada luqa alcarabiya oo ninka luqa carabiya lix iyo toban sano ku bixinaya waa nin shaafici waa nin quraysh ah oo carab ah oo ibni cami nabiy salawaat ullaahi rabbi wasalaamu calayhi ah intaasoo sanuu ku bixinaya luga carabiya ilaa uu al asmaci ood garanaysiin luqawigii weynaaye cilmigan luqadda u ururiyey sugaanteeda uu yidhi reer hudayloo dhan shicirkoodii waxaan ka saxay buu yidhi fatan min qurayshin yuqaalu lahu maxamed ibnu idriis ashaafici wiilkaasaan ka jeegareey yaa iga jeegareey buu yidhi dhan idan imaamu shaafici baaca iyo awoodda iyo intuu ku leeyahay cilmiga luqada yaa laga yaabaa ka fiqiga inuu oga badan yahay imaamu shaafici waa kii yidhi walowla shicru bilculamaai yajri lakuntu lyowma ashcara min labiidi labidi shicirku hadduusan hoos iyo nusqaan iyo xaqiritaan uusan ku keenaynin dadka culimada maanta labiid oo la wada garanayo raggii ah ka mid ah waan ka shaacirsanaan lahaa buu yidhi laakiin xoogay ima munaasabno inaan meelata tagoon shicir un maanta dhan tirtiriya alimaam shaafici raxmat ullaahi calayhi isagaa cilmigan fiqigan shaaficiga isagaa aas-aasay aabbaheediina ah imaam shaafici markii hore wuxuu arday u noqday alimaam malik malik ibnu anas imaamu daari lhijra raxmat calayhi arday buuna u ahaa ilaa intuu ka geeriyoonayay imaam maalikna wuxuu geeriyooday raxmat ullaahi calayhi taarikhda hijriga markay maraysay boqol toddobaatan iyo sagaalkii aad buuna wax badan ooga bartay cilmi badanna uu ka qaaday aadna uu ammaanay imaam maalik wuuna la yaabay sida uu wax u fahamsan yahay wiilkan yarka ah imaam maalik raxmatullaahi calayhi markii dambe maalin maalmaha ka mid ah isagoo cashirkiisii akhrinaya kitaabkii almuwada ah ayuu wuxuu arkay imaamu shaafici oo gacmihiisii wax ku yar ciyaaraya aad buu u sajriyey oo aad buu u canaantay kadibna wuxuu yidhi imaamow ma kuugu soo celiyaa intaad dhahday oo dhan haawey wuu kusoo wada celiyay min alif ilaa yaa intuu yidhi markii uu la yaabay gooni buu ula baxay wuxuu ku yidhi waxaan arkaa rabbi subxaanahu watacaala inuu qalbigaaga nuur ku tuurae macsiyaha ku daminin buu ku yidhi kadib uu ka tegay wuxuuna aaday xaggaa iyo ciraaq buu u jahaystay ciraaq waxaa ka jiray laba madraso madrasata ahlilxadiid iyo madrasat alra'y rag halkan uun la soo taagan maskax iyo qiyaas iyo ilxaaq iyo halkan dood uun la soo taagan iyo rag baabka aan furaynin usuul fiqiga iyo waxa ku saabsanoo xadiidkii ku dhegan iyo asxaabilxadiid la yidhahdo imaam shaafici xaggana waa yaqaanay xagganna waa yaqaanay rag farabadan baa isoogu soo ururay markii hore imaamu axmed ibnu xambal iyo raggii joogay waxay dhihi jireen war ninkan ha u tegina raggii horuu la mid yahayoo asxaabu ra'yigiiyo waxyaalahan kama maqlaa inuu sheegay markii dambe ee la fahmayna waa kii imaamu axmed ibnu xambal imaamu ahlisunna waljamaaca heerkii uu yidhi cabdullaahi ibni axmed buu la hadlay wiilkiisii wuxuu yidhi cabdullaahi yow imaamu shaafici qoraxda oo kale ayuu u yahay adduunyada jirkana caafimaadka oo kale u yahay buu yidhi naasikh iyo mansuukhna maanaaba fahminba ilaa imaamu shaafici nooga yimaado caam iyo khaas waxaa la dhaha maanaa fahmin ilaa uu imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi nooga yimaado madhabkiisii buu halkaa ku aasaasay madhabka intaa halkaa uu ku aasaasay ciraaq uu joogana waxaa loo yaqaanaa madhab alqadiim rag baana ka wariyey raggii ka wariyey ee ardayda u ahaa alkarabisi ullaahi calayhi alimaamu axmed raxmat raxmatullaahi calayhi iyo alimaam abu thawr raggaasay ahaayeen raggii ka qaaday ila imaam axmed ibn xambal min talaamiid alimaam shaafici buu ka mid yahay gaar ahaan madhabka qadiimkaa ah, raggii ka wariyey ayuu ahaa raggaasaa ka wariyey kutub badan buu qoray markuu halkaa joogay alxuja fi lfuruuc iyo risaalo oo fii usuuli lfiqi ah risaaladana waynu ka hadli doonaa tan inala taaleen hadda aynu haynana ma ahee waa tu kale wey oo inna soo gaarin wey imaamu shaafici oo raxmatullaahi calayhi uu ka wareegay ciraaq saddex taariikh bay sheegeen oo isugu khilaafsan yihiin boqol sagaashan iyo sideed taariikhda hijriga markay maraysay waa la sheegay masar buu u wareegay ama boqol sagaashan iyo sagaalkii ama laba boqol sagaashan iyo sagaalkii dhemarka boqol sagaashan iyo sagaal markay ahayd buu u wareegay xaggaa iyo masar markuu xaggaa u wareegay rag fara badanoo arday ahoo cilmiga ka qaada ayuu helay cilmigii madhabkiisii jadiidka ahna halkaasuu ku ta'siisiyey ilaa uu yidhi qofna uma banaynayay inuu iga wariyo madhabkii hore leanna aaraadiisii iyo fikirkiisii iyo ufuqiisii iyo wax badan baa iska bedelay adilo fara badanna wuu arkay markaasuu yidhi qofna uma banaynayay inuu iga wariyo madhabkii qadiimka ahaa ee hadda ha la iga wariyo wax kasta minuna intaan insha allahu dhex soconno kutubta waxaan arki doonaa toddobiyo toban mise sideediy toban mise sagaaliyo toban masalo isku celcelis oo la dhaho madhabkii qadiimka ah baa raajixoo daliilkana waafaqsan inta kalenaba madhabka jadiidka ah ayay noqon doonaan madhabka jadiidka alimaamu ah, shaafici waxaa ka qaaday rag rabiic ibnu sulaymaan almuraadi iyo alrabiic ibnu sulaymaan aljiizi iyo alimaam almusani raxmat ullaahi calayhi iyo alimaam albuweydi raxmat ullaahi calayhi raggaasaa ka wariyey madhabka jadiidka alimaam axmed iyo imaam alkarabisi abu thawra madhabkii qadiimka ah ayay ka qaadeen marxaladaas waxay ahayd marxalatu ta'siis iyo aasaaskii iyo abuurkii iyo buddhigii bay ahayd marxaladii ku xigtay waxay noqotay annudj watafriic inuu bislaado dee madhabkii in la kala tafriiciyo oo masaa'il iyo walow iyo tan hadday imaatay iyo halkan hadday ka fiirisiya sidan ay noqoto intaana nudji aana sheegin imaamu shaafici wuxuu alifay laba kitaab kitaabna fil usuul buu ku alifay oo risaalada ah kitaabna wuxuu ku alifay fil furuuc oo kitaabkiisa umka ah kitaabka risaalada ah wuxuu u diray kana codsaday alimaam cabdiraxmaan ibnu mahdi muxadidkii weynaa ah, oo geeriyooday taarikhda hijriga markay maraysay boqol sagaashan iyo sideed markuu akhriyeyna uu la yaabay cilmiga meesha ku jira markaasuu yidhi duhiltu buu yidhi duhiltu waan wareeray buu yidhi waan wareeray liannii ra'aytu kalaama rajulin caaqilin fasiixin wa innii la ukthiru adducaaa lahu waxaan arkay buu yidhi nin aad u maskax badan aad aftahan u ahaa waxa uu iga mudan yahay waxaa weeye inaan ducada u badiyo cabdiraxmaan ibnu mahdi oga waa shuyuukhdiisii raggii waaweynaa muxadisiinta raggii cilmi cilal haddee taariikhdiisa caawa aan laga gaari karin weeye marxaladda labaad ee marxalatu nudji watafriic aan dhahnay sababka keenay waxay ahayd masaa'il imaamu shaafici uu ka hadlay iyo masaa'il uusan ka hadlin ayaa masaaishii ishii ka hadlaybaa waxaa la yidhi show sidan baa daliilka waafaqsanayd ee sidan ma waafaqsanayn kuwa kale masaa'il kaleo waxaa la arkay aslan imaamu shaafici wax nas ah iyo wax qowl ah iyo wax ra'yahaba uusan ku lahayn rag baa istaagay markaa raggaa marka waxay samaynayeen laba arimood midda koowaad waxay samaynayeen masaa-ishii imaamu shaafici uusan ka hadlin yaa wax takhriij la dhahay samaynayeeno masaladii uu ka hadlay ku dul takhriijinayeen oogana qiyaas qaadanayeen ilxaaqi iyo waxyaalo badan inay isticmaalayeen wax kalena way sameeyeenoo masaa'il kaloon la haleeshiin karin kuwaana way ku soo dareen siduu alimaamu nawowi raxmatullaahi caleyh uu lehay marxaladan labaad ee marxalatu nudji watafriic aha a'imi iyo rag baa hogaaminaya laba dariiqayna isoogu soo biyeshubanayaan dariiqo waxaa la yidhahdaa dariiqat lciraaqiyiin dariiqana waxaa la yidhaha dariiqat waa dadkii ciraaq ku noolaa culimmadii shaaficiyada ahayd iyo dadkii khuraasaan ku noolaa waa basri iyo kuufa markii naxwada la joogo markii laga warramaya wey dariiqat alciraaqiyiin waxaa zaciim u ahaa hogaanka u hayay iyo sudida u hayay alimaam abu axmed abuxaamid leh alisfarayini raxmat ullaahi calayh dariiqat alciraaqiyiinna waxaa lagu qoray kutubo fara badan rag badanna way ka qaateen alimaamu almaawardi baa ka mid ah oo dariiqadaa ku alifay kitaabkiisa alxaawi alkabiir waana mukhtasar kitaabka alimaamu almusani imaam lmusani kitaabkiisuna wuxuu mukhtasar u yahay kitaabka alimaam ashaafici raxmatullahi caleyh ee umka ah sidoo kale dariiqat alciraaqiyiin waxaa ku alifay alqaadi abuayib kitaabkiisa altacliiqa loo yaqaana ee mukhtasarulmusaniga sharaxa u aha sidoo kale waxaa wax ku alifay ariiqada alimaam abu isxaaqin ashiraazi raxmatullaahi calayhi markii asxaabtu ay dhahayaan iyo kutubtu ay dhahayaan asheikhu abu isxaaqna asheekh abu isxaaq ashiraazi saaxib almuhadab ayuu ku dhacayaa sidoo kale waxaa ku alifay alimaam almaxaamila raxmatullaahi calayhi kutub badan almuqnic iyo altajriid iyo almajmuucna ku alifay ariiqada waa ariiqat alciraaqiyiin ariiqada kale ariiqat alkhuraasaaniyiinta waxaa zaciim ah horjoogay iyo sudidinoo u hayay alimaam alqafaal asahiir qafaal alkabiir iyo qafaal asahiir baa jira raggii waaweynaa ka mid ah dariiqadaa waxaa wax ku alifay alfuuraani raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa alibaana can furuuci adiyaana sidoo kale waxaa ku alifay alimaam almutawali oo tatimatu alibaana alifay alibaanihi alfuuraani uu lahaa masaa'il fara badan ku daray awjuhda masaa-isheedii iyo wax fara badanna kaga hadlay sidoo kale dariiqada waxaa ku alifay alqaadi xusein raxmatullaahi alayhi kitaab mukhtasar lmusdani sharxaya oo atacliiqa uu u bixiyey sidoo kale waxaa wax ku alifay dariiqada dariiqat alciraaqiyeyn ah alimaam abu muxamedin aljuweyni waa abulmacaali aljuweyni imaam alxarameyn aabihii weeye kitaab buuna qoray altabsira fi lwaswasa oo musdani mukhtasarkiisa sii ikhtisaarinaya imaam alxarameyn aljuweyni raxmatullaahi calayhina dariiqadaasuu sidoo kale uu ku alifay dariiqat alkhuraasaaniyiin kitaabkiisii ahaa nihaayat lmatlab fi diraayat almadhab waana kitaabka muqadimadiisa hore marka ahrida labaatan iyo afar mujalad bay daarulminhaaj hadda ku daabacday labaatan iyo afar inuu ahaa baan u malayn muqadimadiisa hore wuxuu yidhi waa natiijatu cumri buu yidhi wa hamaratu fikrii fii dahri buu yidhi waxaan soo dhalaalinaya weligay oo dhan kitaabkan aan soo kane waa kitaab qayim ah waadna dareemi doontaa madhabkan dhan meeshuu ka yimaaday inuu u kitaabka nihaayat lmadlab fi diraayat almadhab lilimaam alxaramayn aljuweyni raxmat ullaahi caleyh labadaa dariiqo oo isgarab socda ayaa waxaa ka hadlaya imaamu nawowi raxmatullaahi caleyhi kitaabkiisa almajmuuc muqadimadiisa inuu kala fadilo iyo meeshay ku kala fiican yihiin inuu inoo sheeguu damco wuxuu yidhi dariiqat alciraaqiyiin markaan fiirana nusuusa imaam shaafici qaabka loo soo guurinayo awjuh shaaficiya asxaabtii qaabka loo soo guurinayo iyagaa meeshaa ku haysta buu yidhi oo si fiican u tacqiidiyey qawaacidda si fiicanna ooga hadlay laakiin markaan fiirino tasarufka iyo tartiibka iyo tafriicaadka iyo qaab qurqurxitaanka iyo naashnaashka markaan fiirino dariiqat lkhuraasaaniyiin baa ku wadata buu marka dhinacba ku fiican oo markii imaamu albukhaari iyo imaamu muslim saxiixooda la fiirinayo fi sixati imaamu albukhaari fii xusni tartiibna fii xusni sanaacati muslimun baa ku faaiq noqday soo maayan marka saasoo kale ku kala fiican marxaladda saddexaad haddaan marxalad annudji waltafriic aan dhammaynay waa marxalat altanqiix alwal tanqiix hufitaan masaa-ishu way isku badatay waadna dareemi kartaa imaamu shaafici asxaab fara badan buu lahaa ruwaad fara badan buu lahaa way ka dartay oo marxalatu nudji laba dariiqaa kala noqday madhabkii kala teg wuxuu isku soo celiya hadda oo masaa-ishii kala tarjiixiyo oo kala hufo oo kala haadiye ayay u baahan tahay markaas waxaa imaatay marxalat altanqiix in la kala hufo tan laba noqon doona awal iyo aani iyo marxalo udhexaysa intaasuu noqon doona tanqiix alwal waxaa u istaagay culimo fara badan culimada waxay sameeyeen waxay heleen tharwa fiqhiya bangi weyn oo fiqi ah iyo rasiid fara badan oo fiqi ay heleen markaase waxay dhaheen soo uma baahno inaan wax kala tarjiixino wuxuu tadciif mutayna inaan tadciifino madhabka imaamu shaaficina wixiisii jadiidkaasi ah, wixiisii qadiimkaah inaan kala caddayno soo ma habboona aleelaah way habboon tahay laba imaam baa u istaagay arintaa kutubo fara badanna qoray madhabkeenna shaaficiyada safiino ka bilow ilaa minhaaj ka gaarna meelaha ay ku noqonaysa oo ugu biyo shubanaysa ay tahay wa alimaamu araafici iyo alimaamu nawowi raxmat calayhima imaamu raafici oo geeriyey taarikhda hijriga markay maraysay todobaboqotoniyotoddobo iyo alimaamu nawowi oo geeriyooday markay taarikhda hijriga maraysay lix boqol toddobaatan iyo lix ama taariikhda imaam araafici dabdi uma hayo imaam araafici iyo imaam nawowi raxmat ullaahi calayhima imaamu raafici wuxuu u yimid kitaabkii uu qoray wadaadka la yidhaahdo imaam alxaramayn imaam alghazaali alwajiiz alwajiizkan ka yar sheekayn kadibna qaabkuu u sameeyey imaamu raafici iyo hawshuu ka qabtay baan fiirinaynaa alwajiiz waxaa qoray alimaamu alghazaali wajiizka kitaab kaluu ka soo gaabiyey yani wajiizkaa mukhtasar ah kii asalka wuxuu ahaa alwasiid alwasiidna kitaab kaloo weyn buu ka soo gaabiyey asagaa qoray waa albasiid albasiidna kitaabka laga soo gaabiyey waxa weeyaane asalka u ah kitaabkii imaamu aljuwayni raxmatullaahi calayhi nihaayat lmadla fi diraayat lmadhab ah imaamu raafici kitaabkii wajiiska ahaa ayuu u yimid wuxuuna sameeyey kitaabkii inuu ikhtisaariyo iyo kitaabkii inuu sharxo labadaa bas weyn kitaabkii wuu soo gaabiyey oo kitaab almuxarar la yidhaahdo ayuu ku soo gaabiyey kitaabkii buu sharxay sharaxaan hadda hayno iyo sharax kale oon hayninon ina soo gaarin labadaasuu ku sharxay sharax mid aad waasic uu ahaa wuxuuna ku magacaabay almaxmuud wuxuuna sameeyey aada intuu masaa-ishii u tabsiidiyey oo u kala furfuray ayaa bilowga ilaa kitaabi salaa yaa wuxuu ku gaadhay siddeed mujallad marka inti kalena intaasaa la sheegay inti kale lama sheegin intiina inama soo gaadhin laakiin sharax kaloo ina soo gaaray baa jira oo fatxu fatxulcasiizi loo yaqaana marmarka qaarkoodna alcasiiz loo yaqaana magaca caanka ku ah asxaabu lwajhi shaaficiyi raggeedii waaweynaana uu yahay asharxu lkabiir jaa-izatu dubai miya ayaa lagu daabacay labaatan iyo saddex mujalad labaatan iyo afar mujalad daar aada faakhir u ah beri dhow baana la daabacay daabacadiisii ugu fiicnayd imaamu raafici hawshaasuu qabtay wax badanna madhabkii uu isku soo celiyey wax badanna wuu kala tarjiixiyey wax badanna wuu kala hufay lanna tanqiix iyo tahdiib iyo taxriir buu samaynayaa imaamu nawowi baa yimid imaamu nawowi markuu yimid wuxuu sameeyey imaamu raafici kitaabtiisii buu asaguna qabsaday kitaabkii asharxu lkabiirka ahaa wuu ikhtisaariyey imaam raafici u iska lahaa kitaabkii muxararkaana wuu ikhtisaariyey kitaabkii asharxu lkabiira wuu ikhtisaariyeoo kitaab magac daray rawdatu aalibiin wa cumdat lmuftiinki aan hadalka ka soo qaadayni ayuu ku ikhtisaariyey kitaabkii almuxarar ahaana wuu ikhtisaariyeyoo wuxuu ikhtisaariyey kitaabka minhaaju aalibiin wa cumdat lmuftiinka silsilada wuu ku dhammaanaynu dhahnay wey alimaam nawowi intaa bas muu samaynayna kitaabkii almuhadab lishaykh abi isxaaqin shiraazi intuu u yimid ayuu sharxay muhadabkii almajmuuc buuna u bixiyey ama sharxulmuhadab baa la intaba caan buu ku yahay sagaal mujalad markuu marayo ayuu geeriyooday imaam taqiyudiin subki aabaha taajka ma aho aabbaha yimid laba mujalad buu qoray wuu ka geeriyooday wadaado kale isku dayay way ka geeriyoodeen nin alaal ninkii farta isku saaray kitaabka uu dhimin jirin ka kala cararay baa ka dhacday marka markii dambe waxaa dhammaystiray wadaado hadda mucaasiriin ah sida maxamed bakhiit almudiici wadaadkii misriga ah labaatan iyo saddex mujalad inkastoo waxyaala fara badan lagu qabsaday haddana labaatan iyo saddex mujalad meelahaasu kusoo baxay sidoo kale imaam shaafici imaam nawowi kutub kaluu qoro kitaab ataxqiiq ahoo ka madax banaanba waxyaalihii silsiladii horuu qoray marxaladaa markay imaatay imaamu raafici imaamu nawowi ay tageen rag baa ka daba yimid ilaa lix ah markaase waxay dhaheen imaamu raafici imaamu nawowi madhabkii meelo badan bay ku garamareen ko daliilkiina meelo badan bay ku garamareen walaa ilaahay waxay mudan tahay inaan naqdinno inaan misa inaan tankiid samayno inaan ka daba tagno waxay dhaheen waxaa yimid a'immadii uu u horreeyey ibnu rifca raxmatullaahi calayhi abulcabaas ibnu rifca nin cilmi badan buu ahaa fiqiga shaaficigana aada u yaqaanay sheekh islaam ibnu taymiya mar munaadare iyo dood la galay markuu dooda la galay yaa aad buu ula yaabay masaa fiqiga si usoo istixdaarsanayay iyo si u keenayay markaasuu yidhi waxaan arkay buu yidhi nin fiqhu shaafici garhkiisa uu ka da sida qofku markuu weyseysto garhkiisa ay biyaha oga da iyo garhkiisa fiqiga shaaficiga iyo taqaaar buu uu ka da imaam ibnu rifca raxmatullaahi calayhi masaa-il fara badanna wuxuu kuwa ku raacay imaam nawowi iyo imaamu raafici masaail il badanna wuu ku qabsaday kitaab buuna qoray kitaabkii wasiidka ahaa ee imaamu lghazaali uu lahaa ayuuna ku sharxay almatlab alcaali fii sharxi lwasiiti lilghazaali buuna u bixiyey waxaa yimid xilliga alimaam taqiy diin suki aabbaha waay taaju diin suki aabihii wey asagana wuxuu qoray kitaab minhaajkii uu ku sharxayo imaam nawowi wuuna bilaabay min kitaabi ahaara ilaa kitaabi alaaq wuxuu sharxayay soddon sano halaathiina caaman oon habeen ka dhimanayn buu sharxay soo qofka go-aan ma lahayn lakiin markaa aragtay imaamu suyuudiiyo sidoo kale hal xadiis baan baarayay buu yidhi soddon sano insha allah markaan meesheeda marayna janaa markaan maraynaan sheegi doona insha allah sidoo kale marxaladan u dhaxaysa marxaladii tanqiixu alawal iyo tanqiix athaani waxaa yimaada alimaamu lisnawi raxmat ullaahi caleyh alimaam lisnawi waa ninkii yidhi madhabka inaan ka dhexbaxaan rabaa oo mujtahid mudlaqaa noqdo uu dadaalay uu dadaalay uu dadaalay uu dadaalay uu dadaalay meel u baxo waayo alimaam lisnawi raxmat ullaahi calayhi wuxuu sharxay kitaabkii minhaajka ahaa kaafi lmuxtaaj fii sharxi lminhaaj ilaa baabi lmusaaqaah ayuuna gaadhsiiyey waxayna ku tiriyaan culimmadu inuu yahay anfasu shuruuxi lminhaajka oo ugu qaalisan oo ugu fiican inuu ahaa sidoo kale wuxuu qoray alimaamu araafici iyo alimaamu nawowi raa in wax ku qabsadeen kitaab wuxuu qoray weyn oo cadiim ah almuhimaat cala alraafici waalrawda wuxuuna ku qabsanayaa rawdihii rawdatu aalibiin cumdatulmuftiin imaamu nawowi iyo kitaabkii asharxu lkabiir ee imaamu raafici uu lahaa buu ku tankeytinaya oo masaa'il uu ku qabsanaya alimaam ibn alcimaad baa yimid wuxuu akhriyey kitaabkii almuhimaat ee imaamu isnawi uu lahaa ee uu ku qabsanayay nawowi iyo raafici ku dul akhriyey imaam nawowi iyo raafici baa le garta ku leh imaamu isnawiiyo sheekhaaga iyo muhimaad malaho laho markaasuu wuxuu sameeyey naqdu naqdi naqdu naqdi buu sameeyey oo kitaab uu ugu magac daray atacaqubaat cala almuhimaat ka daba tag wey ka daba tag marka imaamu nawowi wuu nusraynayaa imaamu raafici wuu nusraynayaa masaa'il fara badan masaa'illa imaamu isnawi buu ku raacay sidoo kale xilligaa waxaa yimid alimaamu aladraci raxmatullaahi calayhi wuxuuna naqdi ku sameeyey raafici nawowi marxaladdan waxaa miiska saaran nawi iyo raaficigaa miiska saaran ayaguba dad bay miiska soo saareen wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo altawasut walfatxu bayna alrawdati washarxi wuxuu qoray sidoo kale minhaajkii inuu sharxo laba kitaab buuna ku sharxay quut lmuxtaaj iyo gunyat lmuxtaaj wuxuuna ku qabsanayaa masaa'il imaamu nawowi minhaajkiisa ku taala waxaa yimid xilligaas sidoo kaleo miiska saaray nawowi iyo raafici alimaam zarkashi raxmat ullaahi caleyh wuxuuna qoray kitaab la yidhahdo khaadimu araafici warawda khaadim alraafici warawda shan iyo toban mujalad wey sidoo kale wuxuu dhammaystiray kitaabkii alimaam lisnawi ee sharaxa u ahaa minhaajka ee u bixiyey kaafi lmuxtaaj fi sharxi lminhaaj ayuu dhammaystiray wuxuu u bixiyey asiraaj alwahaaj bitakmiilati kaafi lmuxtaaj lixdaa nin baa yimid oo imaam nawowi iyo imaam araafici bay miiska saareen masaa'il badanna ay ku qabsadeen masaa'il badanna ay ku waafaqeen hadda wuu baahay haddana madhabkii ma aragtaa meel kaleu ka baahay hee ka baahay nawiyi raafici meel bay masaa'il mareen rag lix oo ibnu cimaad iyo adraci iyo isnawi iyo zarkashi iyo taqiyadiin subki iyo imaam ibnu rifciyana meel bay mareen hadana madabkiiyu u baahay wax isku soo celiyuu u baahan yahay haddana mar kale waxaa imaatay marxalad altanqiix athaani waana marxaladii shanaad ee maraaxiisha fiqiga u maray marxaladan waxaa u istaagay a'imo fara badan oo afar aan ka sheegi doono laakiin waxaa hogaaminaya oo sudidna u hayay una weynaa sheekhna u ahaa sheikhulislaam tacrifuna sheikh اlislaam shaykhu اlislaam laysa ibnu taymiya zakariya alansaari ida udliqa shaykhu اlislaami fi fiqhi الshaafici fainahu yaqa calaa shaykh اlislaam zakariya alansari almutawafa sanata taarikhda hijirka markay maraysay kutub fara badanna ka sheeg yani keligii haddii laga sheekeeyo yaa laga yaaba dhowr marxalad inay qaadato sheekh islaam zakariya alansari wuxuu sameeyey kitaab loo yaqaana albahjat اlwardiya uu ilaahay ibnulwardi oo nadmi ah oo uu ku nadmiyey kitaabkii alxaawi sagiir oo uu ka dhigay shan kun iyo lixdan iyo saddex oo madbuuc ugu yaallaa oo fiqiga shaaficiga ah haddaad zubad un taqaaneen ah ka tagta fiqiga shaaficiga ah. ayuu sharxay alghurar albahiya fii sharxi albahjati alwardiya ayuuna u bixiyey sharxiisa wuxuu kaloo sameeyey wuxuu u gargaaray imaamu nawowi imaamu raafici wuxuuna ka dhiciyey raggii dhexda ahaa oo raggan inaan isku dirdirayna ha wuxuuna qoray kitaab la yidhahdo asna almataalib kitaabkana wuxuu ku sharxayaa kitaabu rawdi aalib ibn lmuqri wuxuuna u bixiyey asna almaaalib fii sharxi rawdi aalib wuxuuna ku tarjiixinayaa aadna uu gargaarayaa imaamu nawowi imaamu raafici raggii kalena uu ka dhicinaya sidoo kale camal kaluu sameeyey sheekh islaam zakariya alansaari oo ah inuu ikhtisaariyey kitaabkii minhaaju taalibiin oo cumdat lmuftiin lilimaam annawowi wuxuuna u bixiyey manhaju tulaab ayuu u bixiyey shari kitaabkiisii buu sharxay ee mukhtasarkaa isla laftirkiisa sheekh alislaam cilmi badan baana dhex yaal fatxu lwahaab bisharxi manhaji tulaab ayuuna u bixiyey intaas ayuu camalkiisa kusoo urursaday sheekh alislaam zakariya waxay arkeen masaa'il uu ku gar leeyahay raggii dhexda ahaa ma garanaysin ay ku gar leeyihiin sheekhuislaam iyo ragguu u gargaarayna xoogay lagaga yarahayo ahayo waxay dhaheen sheekheeni waa inaan xoogay ka daba tagna saddex sheekh oo culimadii waaweynaa oo labadana laba ay u sii muhiimsan yihin wey waa alimaam ibn xajar alhaytami iyo alimaam alramli iyo alkhatiib ashirbiina raxmat ullaahi calayhim jamiican imaam alhaytami muxuu sameeyey camalkuu sameeyey wuxuu aha kitaabkii minaajka inuu sharxo tuxfat lmuxtaaj fii sharxi lminhaaj inuu ku sharo sidoo kale wuxuu sameeyey kitaabkii alirshaad libni lmuqri kitaabkii irshaadka ah ayuu laba sharax saaray alimdaad iyo fatxuljawaad kutubtuna waa mabuuc alimdaad iyo fatxuljawaad ayuu ku sharxay camal fara badan iyo kutub yani masaa'il fara badanna uu dhex dhigay sidoo kale kitaab la yidhahda alcubaab oo fi lfiqhi ashaafici ah ayuu sharxayoo alicaab fii sharxi ku sharxay masaa-ishii furuucdii fiqiga ahee dhammaanteenna inuu halka ka taga muna ugu talagelin wax badan buu dhex dhigay sidoo kale wuxuu sharxay kitaabkan ataqaaniin almuqadama alxadramiya ayuu sharxay imaam ibnu xajar alhaytami minhaaj lqawiim fii sharxi masaa'il atacliimna uu bixiyey waxaa kaloo yimid alimaam alkhaiib ashirbiini raxmat ullaahi calayhi camalku sameeyey isaguna wuxuu ahaa inuu kitaabkii minhaajka ahaa uu sharxay kuna sharxay kitaabkiisii muqni lmuxtaaj fii sharxi lminhaaj sidoo kale wuxuu sharxay albahjat اlwardiya waad garanaysain ibn wardi ayuu sharxay almawaahib الsaniya fii sharxi albahjati اlwardiya ayuuna u bixiyey sidoo kale wuxuu sharxay altanbiih kitaabka la yidhaahda ayuu sharxay waxaa yimid alimaam اramli oo xartii welibana raggii ugu roonroonaa ka mid ahaa sheekh lislaam ardadiisa ibn xajar iyo ramli saasay isu garbinayaan iyo khatiib ishirbiin camalku asaguna sameeyey wuxuu ahaa kitaabkii minhaajka intuu sharxay ayuu ku sharxay nihaayat lmuxtaaj fii sharxi alminhaaj sidoo kale kitaabkii alcubaab ahbuu sharxun cala alcubaabi ayuu u bixiyey culimo intaa markaad aragto ma ka dhex qaadan kartaa madhabka shaaficiga ah, culimmadiisu tacasub inuusan ku jirin haa sababtoo ah intaa la isnaqdinayo intaa la iska dabategayo intaa la isgarbinayo intaa la leeyahay masaladan masaladan tan baa ka raajixsan nin kasta daliilkuu fiirinayaa qawaacidda fiqigaana uu fiirinayaa qawaacid alcamaliya uu fiirinayaa laakiin dad mu'ahaliin ahay u ahaayeen raxmatullaahi calayhim jamiican su-aashu waxay tahay imaamu nawowi imaamu madhabka yaa muctamad ah intaasoo rag baan soo sheegnay oo maraaxil fara badan ku jire yaan qaataa mise waxaan dhahaa kanna waa xaggan kanna waa xaggan iska hor imaade duul culimo qastaanee kor baan u kaadiya ama amyarka maya almuctamad fi lmadhab waxaa weeyaan imaamu nawowi iyo imaamu raafici waxay isku waafaqaan su-aal baa iman oo hadday iskhilaafaan ka waran hadday iskhilaafaan waxaa la qaadan imaamu nawowi qowlkiisa su-aal baa iman imaamu nawowi sagaal kitaab buu qoray sagaalka kitaab hadduu qorayna kutubtiisa masaladan sidansa ugu taalo waxa laga yaaba kitaab kale si kale inay ugu taallo kaba soo horjeedo oo opposite ah taxliil iyo taxriimba inay kala yeelato jaazi iyo karaahi iyo taxriim inay kala yeelato waxaan sameeyaa guddoonta imaamu shaafici waa sagaal imaamu ibn xajar alhaytamiyaana kala tartiibiyey kitaabkaasaa la qaadan hadday kitaabkaa tahayna kaasaa la qaadan kan baa ku xiga ka u horeeya kitaabka taxqiiqa ah waxaa ku qoran baa kow laga dhigay taxqiiqa hadda yani ilaa salaat lmusaafir meelahaas dabca fiican baan ka hayn ilaa salaat lmusaafir inhabaan maray mise tanqiixa mise taxqiiqa ataxqiiq baa la qaadan kadibna waxaa la qaadan kitaabka majmuuca ah waxaa la qaadan masalada ku xigta kitaabka tanqiixa ah. waxaa ku xigoo ka hooseeya kitaabka rawdaha ah. waxaa la barshan ah kitaabka minhaajka inkuna minhaajkii baan ku suuxnay caadi baan ugu suuxnay sheekh kuwaa ka horeeya hadda oo masalada saa u qoro minhaajka u qoro ta la xoog yeelo waxaa ku xigo fataawadiisa imaam nawowi fataawu leh waxaa ku xigoo la qaadan sharxu muslim kitaabkaas wixii ku qoran baa idan qaan leanna fiqi badan baa dhex yaala waxaa ku lagu qaadan tasxiixu tanbiihiisa waxaa u dambeeya nukatka imaam ibn xajar ilhaytami maanaysaa haddii kutub fara badan oo imaamu shaafici mata imaam nawowi afar kitaab si isku raacday hal kitaabna sibuu yidhi afarta kitaab baa la qaadan isla kitaabka laftirkiisa haddii masalada si ogu taalla meel kale si kale ogu taalla maa kaana fii baabihi yuqadam maalan masaladu zake ku saabsanayd zakada sibay ogu taallaa maalan markii nikaax iyo meelo la socdayna masaladii sibay ku imaatay si kaluu u yidhi maa kaana fii baabihi yuqadam halkaasaa la tarjiixin xaqiq fajamic uma naqix ilkutub farawdatun yaliihi minhaju alab uma alfataawa uma sharxu muslimi fasaxix itanbiiha fiihi tactami aakhiruha nukatu hakada ratab xajun oo ibnu xajar ilaytimi loo jeedo fain dafirtaha xusda rutab matafaqat akharu kutbihi qadim matafaqat aqalu minha waltazim wama aladii fii baabihi muqadamu cala aladii fii hayrihi muwasamu hada huwa alqaalibu ya humaamu nadamtuhaa liyaxfada aulaabu waa abyaadan isku yardadeeyey laba kun iyo labaatankii ma jamiil imaam shaafici kutubtiisii imaam nawowi baan ka wadaa kutubtiisii hadday saa isula gasho waxaan dhahnay kutubtaa la kala fiirin masaladu meeshay ku jirto sidoo kale waxaa la fiirin ardaydii ardayyaana dhihina waxaa la fiirin raggii mutaakhiriinta muxaqiqiintoodii waa sheekhulislaam iyo ardaydiisii ibn xajar alhaytami iyo ramli iyo ansaar eygii hadday iskhilaafaan ka warran yaa la qaadan waxaa la qaadan haytami alimaam ramli raxmat ullaahi calayhima iyagii hadday iskhilaafaan labadoodii ka waran waan fiirin ma masar baa joogtaa haa ramli warkiisa qaaba ma caalamka kala joogta kenya ka mid tahay haa ibn xajar alhaytami warkiisa qaaba masar waxay u qaateen afar boqol oo caalim oo min culamaai azhar ah yaa jaamicu lazhar intay fadhiisteen kitaabka nihaayatulmuxtaajka ah iyo imaamu ramli juhuuddiisii bay si fiican u tadqiiqiyeen waxay dheheen kan aan ka dhigana ruulkeenna kanaan qaadanayna laakiin maa baqiya cilmigu intay inaka inaga soo gaaray fiqiga shaaficiga xaggan iyo yan buu inaga soo gaaray ibnu xajar ilhaytami ayaa lagu horumarinayaa raxmat ullaahi caleyh idan intaasoo dhan waxaad dareemaysaa madhabkan wuxuu soo maray kutubta aan ka akhrisanayno waa mukhtasaraad aada mukhtasar u ah imaamu nawowi kitaabkiisa minaajka hadda dhahay silsiladuu u dambeeyaa meeshuu ku jiray ma aragtaa tasalsulka markuu soo socday meel hoose buu ku jiray laakiin kitaab mubaarak ah weeye kolley imaamu nawowi isaga iyo rabbi wax badan baa ka dhexeeyey kutubtiisa dhan muwaarbeen arbaciin baa laga bilaaba xaggan kale minhaajkiisa lagu dhammeeyaa kutubtiisa kalaa la akhristaa wax badan baa jirada imaamu nawowi siiradiisa aynu insha allah mar un hadday fursaddu saamaxdo aynu ka sheekayn doono sidaas weeye madhabku madhabku hadduu sidaa yahay waxaynu qaadanay ama la sheegay ama caadadu ay ahayd in laga bilaabo kutub yaryar oo mukhtasaraad ah kitaabka koowaad aynu ka bilaabayno waa kitaabkan safiinat najaa safiinat najaa waxaan rabaa muqadimo yar inaan ka bixiyo safiinatu najaa waxaa qoray wadaadka la yidhaahdo saalim bni cabdillaahi bni sacdi bni cabdillaahi bni sumayr alxadramiyi ashaaficiyi raxmat ullaahi caleyh kitaabkaas wadaadkaa qoray haddaynu dul istaagna isaga wuxuu ahaa nin caalim ah macallim qur-aanna ah aadna dadka qur-aanka u baray buu ahaa faqiihna ahaa khabiir weynna ahaa siyaasina ahaa siyaasada hadda siyaasina ahaa gaar ahaanna aada u yaqaanay culumta eh, arrimaha askarta hubabka wax fara badan dowladda yeman xilligii uu joogay taarikhdu dhintay waan sheegi doonaa raggii ay dirsan jirtay bal ay hindiya u dirtay si uu hub usoo godo hubka noocyadiisa iyo qaabka iyo waxa fiican iyo ka xun iyo ka aan si fiican u dhacaynin iyo inuu soo fiiriyo ninkii loogu talagalay buu ahaa saalim ibni cabdilaahi bni sacd bni cabdilaahi bni sumayr alxadramiy ashaaficiy aabihiina nin caalim uu ahaa cilmigana aabihii buu wax badan ka qaaday imaam sheekh almualif saalim wuxuu geeriyooday taariikhda hijriga markay maraysay kun laba boqol toddobaatan iyo kowdii markay maraysay wuxuuna qoray kutub waxaa inaga soo gaaray kitaab inuu makhduud yahay la sheegay taas inooma soo gaarin inuu maqduud yahay la sheegay iyo kitaabkan aynu hayno kitaabka maqduudka waa wuxuu ahaa zajr wuxuu ahaa fi tacaadi alxiila aribowiya adigu kitaab magaciisu sidaasuu ahaa waxaa kale kitaabkan safiinat najaa safiinat najaa baa kitaabka magaciisu mise waa safiinat najaa mise waa safiinat najaat saddexda waa diyaar saddexda inay diyaar yihiinna waxaad ku ogaan markaad kutubta shuruuxda ah fiiriso annajaat buu ku dhihi kuna annajaa buu dhihi kuna annajaa buu dhihi kitaabka bidaayadiisa hore yu waafaqsiinayaa sajci ahaan uuna u waafaqsiinaya intaba la sheeg safiina markii la dhaho waa doon annajaatna waa badbaadadii idan badbaadada doonteedii wey haddaad rabto badbaadada doonteedii inaad fuusho taaka safiinaha meel iska saar sidaa waa la yidhi oo safiinatu najaad way yidhaahdaan sidoo kale safiinatu najaax safiina waxaa la dhihi jiray bay dhaheen culimadii xilligaa joogtayna ay u yaqaaneen kitaab masaa'il badan lagu ururiyo xagga iyo xagga iyo xagga ah safiina way u yaqaaneen nimankaa yeman way u yaqaaneen marka matanbu ka wadaa safiinatu najaax ma isdilaaxoodii miyuu ka wadaa mise kan aan fahmayna ereyga aan fahmayna doonta badbaadada wuu ka wadaa labadaba la yidhi kitaabkan waa kitaab qayima waa kitaab cadiim waa kitaab jaliil xaqiiqatan wax badanna waan ka guuray fiqigeeni insha allah waxaan rajaynayaa inaan soo noqono oon usoo noqono kitaabkan marka aad baa loogu adeegay waxaa u adeegay culimo fara badan xag waxaa loogu adeegay sharax xagna waxaa loogu adeegay wuxuu ahaa tiraab buu ahaa tix in laga dhigo xag waxaa loogu adeegay adilo fara badan in la saaro dhinacana waa looga adeegay shuruux fara badan baa la saaray kaashifatu saja fii sharxi safiinati naja ayaa shuraaxiisa ka mid ah welibana kuwooda ugu waaweyn welibana ka ugu waasacsan baa la dhihi karaa abulaahi maxamed cumar nawowi aljaawi waxaa kale oo sharxay oo shuraaxiisa ka mid ah nayl rajaa fii sharxi safiinati naja waxaa ka mid ahaa ghaayat lmunaa fii sharxi safiinati naja shuraax fara badan ayuu leeya oo aada u fara badan ku aada u waasiciya ku qeyb daliil xoog saara ku qeyb masaa-isha tafriiceeda saara dhinac fara badan ayaa lagaga hadlay waa la nadmiyey culimo fara badan baa nadmisay qaar manduumaadku wayna soo gaadheen nadmiga danta laga leehayna waxaa weeye in lagu fudaydiyo kitaabkan nariga ah in lagu fudaydiyo qofkii xifdinaya inuu ka xifdiyo wadaad baa ilaa saddex boqol oo beyt meelaha ku nadmiyey asubxa athamiina fii nadmi assafinana uu bixiyey sidoo kale kitaabka waxaa la saaray adilo culimo fara badan baana saartay risaale waxaa jirta aada waasac u ah oo qort oo kitaabkan adilo lagu saaray laakiin mayna inay soo gaarin risaalo magister ah wadaad yaman ah uu qoran waxaan kitaabkan daliil saaray oo adile saaray sheekh maxamuud shibili eh, xafidahu llah waracaah oo u bixiyey kitaabkiisa aljawhara athamiina fi adilat asafiina sidoo kale waalidka cabdalla ibraahimi ah isagana waa soomaali saaray adilo eh, dalaa'il lfuqahaa bashaa'ir lfuqahaa ma eh bashaa'ir lculamaa bidalaa'il alfuqahaa isagana uu saaray waxaad dareemi kartaa kitaabka mansilada iyo makaanada iyo meesha uu ka taagan yahay culimada waadna arki doontaayoo masaa'il fara badan ayuu kaga hadli doonaa kitaabka siduu oga hadlay waxaa weeye masaa-isha salaada inuu si fiican oga hadlay ilaa janaasa dhammaadkeeda maasha allah masaail aada qayima oga hadlay wuxuu kaloo sidoo kale ka hadlay azakaa uu ka hadlay laakiin waa muruura alkilaam mara muruura alkilaam saa unbuu u maray wuxuu ka hadlay soomka oo masaa-il axkaamteeda xoogay oo kaga hadla xajna muunaba isku taabaninba kumama jiraba kitaabka idan xaj kuma jiro waxaa la yidhi muxuu oga reebay dadka xajiyaa yar ama dadka kitaabkan baranaya ayaa dadka yararka ardayda yararkaa dadkaan inta badan ma xajiyaan kastoo dadka kale ee jaaliyaad kale ama adduunka kale iyo wadamada kale ka yimaada ilmahooda yarka ay soo xajiyaan laakiin soomaali weligaa xajku arki maysa ilma yaroo xajinay markaan dhamaano kadib hataa abaa xoolo haysta qofka ma xajiyo kadib khaasatan markii magaalooyinka la joogay xawaadirta sida nairobi iyo meelaha kale yaa laga yaaba in la xajiye laakiin dadkeeni asalka baadiyihii iyo magaalooyinkii iyo baadiyihii jooga si xoolo kasta soo haysta wuxuu dhii iikaadeen xoogay aan yar weynaade markaasuu xajinay marka admuhim si kastaba haatee xajkii wuu ka reebay zakadana sidaasuu u maray salaadana maasha allah si fiican ayuu uga hadlayo masaail masaa fara badan aan ku ogaan doono kitaabkana muqadimadiisii intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa insha allah waxaan rajayn sidan soo socota inuu cashir ku noqdo cashirka su-aala la isweydiin su-aalaha ninkii ka jawaabi waayana wuu taagnaan dadka dhanna way soo wada fiirfiirinayaan kameraa ina hortaala ani dantayda ma oo kamerada weligeedna ha duubto waxaa lagaa meelka nagaa daawado adoo taagan oo lagu istaajiy haddii kale min al alaana fasaacidan fansaxib insixaab cashirka iskaga bax cashirka soo diyaariya kitaabkana waxaa la sheegaya qabta kitaabkana asal isaga ahaa sharxii lasoo qaadanaya ha lasoo qaato mid kasta waa diyaar nayluraja haddii lasoo qaatiyo ku kale haddii lasoo qaata ku kasta waa diyaar inaku matnigaynu ahrinaynaa kutubta kale inayn ku gaanayno ugu talagalay ee kitaab isagii sidiisa maqsuud oon dul fadhiisanayno masaa'il kasta isugu keenayno insha allahu ma noqon doono marka ardaydana waa lasoo qori cariif baa la samayn hadii qofkii gooye soomaa waa la fiijin waa la fiijin xalqada waa laga eriyayaa waana la raacdaysanayaa xalaqooyinka kalena insha allah waa loo diidi doonaa laakiin ha isqorin adoonu ishubin waa fiqi masaa-il baa lasoo diyaarin waa la niqaashi kaamerada innaka waxaan dhahnay waxba inama gelin maana cashirka markii la duubayo waaadku waxaa lagu yaqaanaa intuu is ilaaliyo inuu qofna uusan la hadlin durug cashirkiisa uu dhameeyo kadibna uu iska sii dhaqaaqo a ah, taa ma dhacayso kamerada dadka daysan ha daystaan haddii lala tegina halala tago cashirka waa la isla xisaabtami waaxid waaxid waa kooxa kooxaa la yeelan insha allah waxaan rajaynaynaa inaan kala faa'iidaysano hada wsala allahu wasalama cala rasuulihi alamiin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin